alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamadi walih wصaxbih ajmaciin bab اlxadri wاlibaax laa xukma qabla bicثaة الrasuuli bal bacdaha bmuqtada اdaliil wاlasl fi اlأshyaءi qabla الsharci taxriimuha la bacda xukmin sharci laa xukma xukm ma jiro xukum sharciya qabla bicثaة الrasuuli nebiga intaan la soo saarin xukun sharci majhuul bal iska daaya bacdaha nebiga dabadii marka la soo saaray dabadeed ayuu xukumku jirayaa bimuqtada daliili sida daliilku keensanaya daliilku waa kee wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula qofna la cadaabi maayo oo sharci iyo masalo lagala xisaabtami maayo xalaal iyo xaaraan iyo waajib ilaa rasuul la soo saaro marka nebi maxamed calayhi salaau wasalaam dabadii ayay axkaamta sharciga ahi bilaamaysa nebigoo aan la soo saarin xukun kani waa xalaal kani waa xaaraan dee nebigaa inoo keena qur-aanka hadday tahay nebigaa keena calayhi salaau wasalaam waa lagu soo dejiyey xadii hadday tahay isagaa de inoo sheegay wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka nebi maxamed hortii xukun ma waxay bilaamaysaa nabiga dabadi alayh salaau wasalaam walalu waxa qaacida fi lashyaai waxyaabaha qabla harci sharciga hortii taxriimuhaa inay xaaraan tahay laa bacda xukmin harci xukun sharciya dabadii ma ah halkana shiikhu ku tilmaamaya ashyaada iyo waxyaabaha kownkan yaalla asalkoodu bilow ahaanba ma xalaalba mise waa xaaraan culimmadu way isku hayaan qowlka koowaad buu shiikhu ku bilaabay waxyaabaha waxaa u asala intaanu daliil iman xaaraan baa u asala sababtu waa maxay waxa kownka yaalla ilaahay baa iska leh wuxuu inoo fasaxay uu idhaahdo waa idiin xalaal ayuunbaynu xalaal inoo noqonay wixii kale waa tasarufun fii hayri اlma'duun waxaa lagu fasixin inaad iska maamulanaysa walalu qaacidadu ama asalku fi lashyaai waxyaabaha qabla sharci sharciga hortii taxriimuha waa inay xaaraan tahay laa bacda xukmin sharci xukum sharciya dabadi xaaraan ma aha muxuu noqonayaa bal iska daaya maa axalla sharcu sharcigu wuxuu xalaaleeyey kitaabka iyo sunnadu xallalnaahu waanu xalaalaynayna wamaa nahaanaa canhu wuxuu sharcigu noo diidayna xaramnaahu waanu xaaraantinimaynayna markii la yidhi alslu fi lshyaa ataxriim waxyaabaha waxa u asala inay xaaraan tahay inuu yimaado daliil bannaynaya mooyaane inuu yimaado daliil banaynaya mooyaane bal maa axalla sharcu xallallaah wixii sharcigu xalaaleeyey haa waynu xalaalaynayna wamaa nahaanaa canhu xaramnaahu miyayn u baahanna ya intaasi baahi badanoo ma qabno sababtu waa maxay waxyaabaha koonka yaalla waxa u asala inuu yahay maxay xaaraan ilaa daliil xalaalaynaya in la hela mooyaane de warkii waa dhammaaday soo maa wixii daliil loo waayaa muxuu noqonaya xaaraan buu noqonaya wixii daliil loo helo xalaalaynayana xalaal buu noqonaya marka wixii daliil loo helay diidaya iyo wixii daliil loo waayay labaduba waxay noqonayaan xaaraan bay noqonaya marka taxriimku laba qaabbu ku imanaya inuu ku yimaado daliil baa la waaye asalku waa xaaraan iyo in la yidhaahdo daliil baa la helay waa xaaraan labadaba waa ku imanaya laakiin xalaashu iyadu mar walba waxay u baahan tahay daliil ayay u baahan tahay marka wamaa nahaanaa canhu xaramnaahu waa annahyi bishar bidaliil kii horena wuxuu ahaa annahy aw اtaxriim alal shaygani waa xaaraan oo muxuu xaaraan u noqday dee daliil xalaalaynaya mahay adna waxaad ku odhanaysaa haye oo daliil xaaraantinimaynaya haddaa ma haysa maye ma haya asalkaa xaaraana baad le marka ka asalka lagu xaaraantinimeeyeyna waa taxriim wma nahaana canhu xaramnaahuna waa kii sharcigu si gaara xaaraantinimayntii asalka usii xoojiyey ee la yidhi daliil baa xaaraantinimeey marka kii asalka waa ka xoog badany inaad tidhaahdo daliilkana xaaraantinimaynaya iyo in la yidhaahdo daliil bannaynayaan waaye sidaasuu xaaraan u yahay soo ma kala awood badna way kala awood badanta qowlkaasi wuxuu leeyahy waxyaabaha waxa u asala xaaraan ilaa daliil bannaynaya mooyaane xalaal buu noqonaya bal maa axalla sharcu sharcigu wuxuu xalaaleeyey xalla llaahu waynu xalaalaynayna wamaa nahanaa canhu wixii sharcigu diidayna xaramnaahu waynu xaaraantinimaynaynaa ay sharcan wa daliilan ayaynu xaaraantinimaynayna waxayu lam najid daliila xilli sharcan tamasakna bixukmi اlasli waxayu meeshii lam najid aynaan helin daliila xilli daliil xalaalayn sharcan sharci ahaan u xalaalaynaya tamasaknaa waxaynu ku dhagaynaa bixukmi اlasli xukumkii asalka oo ahaa xaaraantii oo dib markii hore laynoo soo sheegay waa iska taakiid mustasxibiina alasla innagoo saaxiibsanayna asalkii oo xaaraana laa siwaahu kaal wixii ka soo hadhay innagoo aan istisxaabay mustasxibiina اlasla laa siwaahu ay laa mustasxibiina siwaahu asalka wixii aan ahayn inagoo aan soo qaadanayn mar haddii daliil la waayo asalkii baa lagu soconaya mustasxibiina inagoo saaxiibsanayn alasla asalkii laa siwaahu asalka waxaan ahayn inagoo aan saaxiibsanayn wa qaala qowmun qolana waxay yidhaahdeen ضد maa qullaahu kii aynu nidhi lidkiisay ku qowdheen ay asluha asalku waxa uu yahay ashyaada u asalka ah attaxliilu xalaalayn ilaa in warada inuu soo arooro mooyaane taxriimuhaa xaaraantinimaynteedu fii sharcinaa sharcigeenna uu ku yimaado falaa yurad kaa la celin maayo oo xaaraantinimayntiisa la celin maaye daliil baa sheegay waa la aqbalaya wixii kalena wuxuu baaqi ku yahay xalaalaynbuu ku yahay qowlka labaad waana ka loo badan yahay waa alaslu fi lashyaa alibaax waxyaabaha waxa uu asala inuu bannaan yahay ilaa in la helo daliil xaaraantinimaynaya mooyaane waa cagsiga qowlkii hore marka hayga haddii daliil loo helo xalaalaynaya waa xalaal haddii loo helo daliil xaaraantinimaynaya waa xaaraan haddii labadaba la waayo muxuu noqonaya xalaal buu noqonaya laakiin xalaalma wuxuu ku noqday biاlali mise biaayatin aw xadii biali waxaa la yidhaahdaa alibaaxa alcaqliya baa la yidhahda ka nasku sheegayna alibaaxa asharciya baa la yidhahda saasay kala duway farqiga udhexeeya waa maay alibaaxa alcaqliya waxaa ku filan qofku inuu idhaahdo daliilkaasaan hayaa waa laga guuray laakiin alibaaxa sharciya haddii ay noqoto idhaahdo daliil baan hayaa diiday maxaad odhanaysa labada daliil iswaafaji farqaasaa udheeey alibaaxa alcaqliya markii waad isdhiibaysa daliil baan hayaa waad ka guuraysa laakiin alibaaxa sharciya haddii daliil lagu xalaaleeyey oo la yidhaahdo daliil diidayaanu hayna maxaa la doonaya waa tacaarud daliilayn ina kala saar wey hawlbaa meesha taal waayo labadii daliil baa iskhilaafay kii bannaynaya kii diidayy faraqaasaa udhexeeya alibaaxa alcaqliya qofku hadduu dafiro dee daliilmuu dafiray sooma laakiin alibaaxa sharciya hadduu dafiro dee daliilbuu dafiray waa furuuqda udhexeeya ay asluhaa asalkeedu altaxliilu weeye ilaa in warada inuu yimaado taxriimuha xaaraantinimaynteedu haygaas fii sharcina uu ku yimaado falaa yuradu taxriimka lama celinaya mar haddii daliilu keenay wa qiila waa qowl saddexaadoo shiikhuu inoo sheegay naadimka inoogu daray wa qiila waxaa la yidhi ina alasla asalka fii maa yanfacu wixii wax anfacaya u asala jawaasuhu waa bannaanaanshihiisa wamaa yaduru wixii wax dhibaya yumnacu waa la diidaya fakulu mrin naaficin qad sharaca wa kullu maa yadurunaa qad manaca waatin hore usoo sheegay oo qaacidada la odhan maayo alslu fi lashyaa alibaaxa ama alslu fi lashyaa ataxriim la odhan maayo ee ashyaadu waa laba wax dheef leh iyo wax dhib leh wixii dheefle waxa u asala ibaaxa wixii dhiblena waxa u asala waxa weeye xaaraanba u asra wixii sharci sheegayna sidiisaa loo qaadanay shaygu isagoo dheef leh ma dhacdaa in la ya ma dhacdaa isagoo dheef iyo faa'iide leh sharcigu ma xaaraantinimaya maxaa ka mida dee khamrigaa ilaahay muxuu wa imuhumaa akbaru min nafcihima alkhamru waalmaysir nafci baa loo waxtar baa ku jira laakiin dhibkiisaa ka badan sidaasaa loo xaaraantinimay shaygu isagoo dhibaata ay ku jirtana way dhacdaa in la banneeyo iyadoo faa'iidadiisu ay ka badan tahay faa'iidadiisu ay ka badan tahay ayb marka shiikhu qaacido kaluu keena wuxuu yidhi alأصl fi اlأشhyاء almuntafaci biha alإbaaxa wاlأصl fi ma yadur التaxriim huwa اladii khalaqa lakum ma fi اlarضi jamiica dhulka waxa yaalla ilaahay idinkuu idin abuuray ku intifaaca waa idin bannaanta adilada kalena waxay tilmaamaysaa laa darara walaa diraar dhibi ma jiro addararu muntafin fi shar wixii dhib keenaya sharcigu waa mamnuucaya marka haygu hadduu dhibaatale yahayna geedkan baa leeyi ma cunaynaa mise uni mayn kuwa ku takhasusay baynu weydiinayna ma dhib buu leeya mise dheef ma ee faa'iiduu leey waa xalaal waxaa la yidhi dhibaato waa sun muxuu noqonaya xaaraan buu noqonaya sidaasaana raajixa waqiila waxaa la yidhi ina alasla asalka ama qaacidada fii ma yanfacu wixii wax taraya jawaazuhu waa bannayntiisa wey wa fii ma yaduru wamaa yaduru wixii dhib keenaya yumnacu waa la diiday waxad listisxaabi ahdu lmujtahid waxad listisxaabi istisxaabka xadkiisu ahdu lmujtahid mujtahid inuu qaato weeye bilasli asalkii uu qaato ka haysto can daliili xukmin ay cinda daliili xukmin xukun daliilkiisa agtiisana uu waxa weeye qaato daliilkaasoo uida qad fuqida la waayey istiaabku waa maxay istiaabku waa akhdu addaliil alcadami cinda cadam اdaliil waa in daliil la daliishado asalkii ku salaysan marka daliil la waayo marka daliil la waayo waa alahdu biاlali cinda cadam اdaliil soo hadda maynaan soo odhan wixii adduunyada yaalleen naafica waxa u asala maxay alibaaxa baa u asala soo soo maynaan odhan ibaaxa baa u asala waxaa lagu weydiiyey geed cayiman ama xayawaan cayiman hilibkii baa lagu weydiiyey nusuustaad ka soo baadhay wax diidaya waad weydi wax dhibana laguma sheegin asalkii aad hayse waa maxay inuu bannaan yahay asalkaasaad soo kaxaysanaysaa waxaad keenaysaa xayawaankan ama geedkan oo waxaad leedahay xukumkiis waa maxay waa inoo bannaan yahay istisxaabku waa kaas istisxaabu اlasl cidda cadam daliil waana ka ugu badan asalku muxuu asalkii baa dib loogu noqonay waxaa kaloo ka mid aynu ah soo sheegnay istisxaabu اlxukm الsharci waad weyse qabti weyseqabku de waa xukm sharci waad weysaysat shuruuddii baad la timi waad weyse qabtaa mar dambaad isa weydiisa waar talo ma weyse qaba mise ma weyse qaba asalkaagu muxuu ahaa dee adigii weysaystay laakiin talo miyay kaa jabtay mise kaamay jabin xukunkii sharciga aha ee kula socday soo jiido waad weyse qabta waar haygan maanaala toban sacid kalaale gurigaaga aad deganayd baad waxaad ka heshay shay asalkuma inaad leedahay ba mise inay cid kale leedahay asalku waa inaad ilaa ay caddaanaysa cid kale inay sheegato asalkii baad istisxaabaysa asalkii ayaad istisxaabaysa marka kaana waxaa la yidhaha istisxaab alxukm الsharci baa la yidhaha istiaab alxukm harci noocyo badan baa ka soo baxaya kuwaasaa ka mida waxadulstiaabi ahdu mujtahid mujtahidku inuu qaato wey bilasli qaacidadii can daliili xukmin xukm daliilkii inuu u qaato daliilkaasoo qad fuqida la waayo yacnii xukumkii daliil loo waayo asalkaagii ku soco baabu tartiib اadila waqadamuu min aladilai اljali calى alkhafiyi bictibaari اlcamali waqadamuu waa hormariyeen usuuliyiintu iyo fuqahadu min aladilati adilada xaggeeda ay aljaliya daliilka muuqda ee waadixa ah ayay tixgeliyeen oo hormariyeen cala alkhafiyi kii qarsoonaabay ka hormariyeen bictibaari alcamali xagga camalfalka marka laga eegayo oo labadii daliil ayaa midi wuxuu noqday mantuuq waa lafdigii midina waa mafhuum kebaynu hormarinayna dee manduuqaynu hormarayna midi waa caam midina waa khaas waxaynu hormarinaynaa khaaskaynu hormarinayna ka gaarka midi waa mujmal midina waa mubayan kebaa xoog badan mubayankaa xoog badan mubayankaa xoog badan midi waa nas midina waa aahir kabaa xoog badan naskaa midi waa aahir midina waa muawal kabaa xoog badaanay aahirkaa xoog badan wahaakada waqadamuu waa hormariyeen min aladilati adilada xaggeeda aljali ay iljaliya kii muuqanay waadixah cala alkhafiyi bay ka hormariyeen kii qarsoona biictibaari alcamali marka laga eegayo camalfalka ee la dhaqangelina fiqigii loo daliishaday wa qadamuu waa hormariyeen minhaa adilada xaggeeda mufiid alcilmi ka yaqiin faa'iidaynaya calaa mufiidi danni ka mala faa'iidaynaya ka horaysiiyeen ay lilxukmi liajli lxukmi xukumka marka loo daliishanayo lilxukmi xukumka darti labada daliil midi wuxuu ku sugnaaday qaci midina anni aci maxaa ku sugnaaday ya mutawaatirkii waxaa la mida aayadda iyaduna waa mutawaatir waxaa laga horaysiinayaa aaxaadkii aaxaadkii waayo aaxaadku danni buu faa'iideeya mutawaatirkuna qaci buu faa'iideeya kaa qaciga faa'iidaynayabaa la horaysiinaya waqadamuu waa hormariyeen minha adilada xaggeeda mufiida alcilmi kii cilmiga faa'iidaynaya cala mufiidi danni bay ka hormariyeen ay lilxukmi xukm darti wnuطqa qadim can qiyaasihim tafi waqadamuu jaliyahu cala alkhafi wnuطqa ay waqadim waxaad hormarisaa annuطqa naski ya kaasaa idinku xiga anigana waxaa igu xiga kan ya naam waa isu waafaqsantihin way isu tagayaan laakiin kalaynu ka horraysiinayn wاnuطqa waxa weeye ay nasa kitaabkii iyo sunnadii qadim ay waqadim waxaad hormarisaa annuطqa naski can qiyaasihim qiyaaska ka hormari tafi waad oofinaysaa xaq ama si waafiya ayaad uga horaysiinaysa ama tafi bisawaab sawaabkiibaad oofinaysa la imanaysa waqadamuu waa hormariyeen jaliyahu ay jaliya alqiyaas qiyaaska jaliga ah cala alkhafi ay cala alkhafiy qiyaaska khafiga ah ayay ka hormariyeen weli wuxuu shiiku tilmaamaya adilada sida loo kala horaysiinayo nas kitaab aw sunna iyo qiyaas baa iska hor yimi keebaa la horaysiinaya naska kitaab iyo sunne waxay ka horeeyaan qiyaaskiibay ka horeeyaan qiyaaskii ayay ka horeeyaan qiyaaska laftiisu midina waa jali midina waa khafi keebaa horaynaya jali oo qiyaaskii ahaa darbu lwaalidayn ee ta'fiifka looga qiyaas qaadanaya waa jali waa qiyaas aad u muuqda wuxuu ka horeeyaa qiyaaskii khafiga ahaa ee qiyaasu cilaha ama ciladiisu mustanbadka ahayd ayuu ka horeynaya ayb wuxuu hi shiku ila maca alkhusuusi wاlcumuumi falyuta bاtakhsiisi ila taqdiimi maca alkhusuusi khaasnimada ama gaarnimada maceeda mooyaane iyo wlcumuumi cumuumka maciisa mooyaane falyuuta halala yimaado bitakhsiisi kii gaarka ahaa ladiimi horumarintii lasoo sheegay hala iman so soo sheegin adilo kala xoog badan oo ka xooga badan la hormarinayo midi waa mutawaatir midina waa aaxaad keebaa la horraysiinay mutawaatirka laakiin mutawaatirkiibaa wuxuu noqday caam aaxaadkiina muxuu noqday khaas buu noqday caam iyo khaaskeebaa la horraysiinaya khaaska la horraysiinaya caamkuna baaqii buu qaadanaya waxaa isu yimi nas iyo aahir naskii khaas buu noqday daahirkiina magacagsiga nas iyo daahir baa iskhilaafay labaduba waa laba caam ama waa laba khaas kaba la horaysiinaya naskaade la horaysiinaya naska awood badan waa qaacidada soo sheegay laakiin naskiiba wuxuu noqday caam aahirkiio ka daciifsanna muxuu noqday aa buu noqday keba la horaysiinaya dee khaaska la horaysiinaya oo daahir marka adiladii la soo kala horraysiiyey dhammaantood hadii kii laga xooga badnaa uu noqdo khaas kii xoogga badnaana uu noqdo caam hadda waa la cagsinaya kii waxa weeye laga xoogga badnaaye khaaska noqday baa la qadimaya caamkii awal xooga badnaana hadda waxa weeye dib baa loo dhigayaa caamnimadaa dib u dhigaysa ilaa markaa masaa'ishoo dhan baa soo gudagelaysa xitaa waxaa soo gudagelaya naskii aayaddii ama xadiidkii iyo qiyaas baa iska horyimin kebaa la horaysiinaya aayaddii ama xadiikii soo ma laakiin aayaddii ama xadiikii waa caam qiyaaskiina waa aa yaa la horaysiinaya iyaaskii baa lahoraysiinaya qiyaaskii ayaa la horaysiinaya walidalika aلzaniyatu wاzani azaniyatu wazani azani waa caam addoonkii hadduu noqdo addoonkii u caam ku yahay maye dee azani zani buu caam ku yahay ila socda azaniyatu wazani azani ayuu caam ku yahay waxaa soo gudagelaya hadduu yahay addoon iyo hadduu yahay xor hadduu yahay waxay iskhilaafeen qiyaaskii addoonta aynu uga qiyaas qaadanay nidhi addoontii nus baa laga dhigay addoonkana uga qiyaas qaado addoonka in nus looga dhiga de waa qiyaas soo laakiin de wuxuu ka hadlayaa addoonkiibuu si gaara uga hadlaya azaanina waa marka qiyaaskiibaa wuxuu khasisaya maxay caamkiibuu khasisaya iyada waa loo goliye ilaa maca alkhusuusi mooyaane xaaladda gaarnimada iyo walcumuumi caamnimada oo labadii daliil baa midina caam yahay midina khaas yahay falyu'ta halala yimaado bitakhsiisi ka khaaska ah halala yimaado haba noqda kii laga xooga badnaa ka khaaskaabaa la qaadanaya lataqdiimi horumarintii lasoo sheegay aadan maysid oo odhan maysid kalaa mutawatira kana waa aaxaad mutawaatirkaa la taqdiiminaya odhan maysid ee khaasnimada hadda la eegaya oo la tixgelinaya wain yakun ay wain yuujad haddii la helo fi nudqi naski oo min kitaabin aw sunnatin ahaaday waa bayaan waa caddayn nuigii oo min kitaabin ahaaday aw sunnatin tagyiiru listisxaabi istisxaabka bedelkiisa haddii la helo fanudqu naski xujatun xujo weeye idan xilligaaba wa ilaa haddii kale fakun ahaw mustadilan mid daliishanaya bilistisxaabi istisxaabkii shiikhu halkan masle aynu ka soo hadallay muu sii xoojinaya waa maxay naski daliilkii ama kitaab ha noqdo ama sunne asalkii hadduu badalo ma asalkiibaad ku soconaysa naska naskaa lagu soconaya fanuطqu xujatun daliilkaa la daliishanay asalkii waa laga guura xilligaaba wailaa haddii nas la waayo maxaa la samaynaya fakun mustadilan bilistisxaab xubintaada taranka inaad taabataa waysada ma jabinaysa ya ayib ka soo qaad inaanu daliil ku iman asalku muxuu yahay hadda hadduu qof yidhaahdo qof baa inoo yima wuxuu dhabarkaaga haddaad gaadho oo aad taabato waysadu waa kaa jabta ma ka yeelayna yaa sababtu waa maxay waxaan leenahay asalku qofku xubintiisa hadduu taabanayo inaanay weysadu ka jabin wixii daliil sheega mooyaan soo saama marka waxaa la odhanaya dhabarka taabashadiisu waysada inay jabiso keen daliilkiisa hadduu idhaahda ma hayo maxaynu ka odhanayna may jabin may jabin waxaa timi xubintiisa taranka inuu taabto waxaa inoo yimi xadii tilmaamaya nabigaa la weydiiyey qofku xubintiisa hadduu taabto wuxuu hi nabigu inamaa huwa badcatun mink waa xubin jidhkaaga ka mida macnaheedu waa maxay dee ha ka weysaysa dhagtaada iyo sankaaga iyo dhabarkaaga lamid ka weysaysan mays xadiikaasi ma asal waafaqsay mise waa khilaafsany asal waafaqsay xadiid kalaa yimi man masa dakarahu falyatawada qofka xubinkiisa taabtaa ha weysaysto kaasi ma asalku inaga kaxaynaya mise waa inagu reebaya ya asalku inaga kaxaynaya mar haddii uu yimi xadiid asalkii inaga kaxaynaya isagaa la qaadanaya oo kii yidhi waa xubin ka mida maxaa laga yeelaya kaasi waa intaanu kani soo bixin waayo wuxuu waafaqsan yahay asalkii xadiidka odhanaya waa xubin kaa ma macno cusub buu inoo faa'iideeyey eh, xubin kaa mida inay taha miyaa cilmi cusubba dee cid waliba waa ogti eh, waa asalkii wey waa asalkii laakiin kan dambe odhanaya ha laga weysaystaa cilmi cusub inoo sheegakaasaa la qaadanaya wain yakun haddii laga helo fi nudqi naski oo min kitaabin aw sunnatin ahaaday takhyiiru listisxaabi asalkii la saaxiibsanaya inuu badelayo fa nudqu naski xujatun xujuu noqonaya idan xilliga wailaa haddii kale fakun waxaad ahaataa mustadilan mid deliishanaya bilistisxaab baabu sifati lmufti wlmustafti wsharu fi lmufti wاsharط fi اlmufti اجtihaad whwa an yacrifa min ayi اlkitaabi wالsunan wsharطu sharطi fi lmufti kii jawaabayay loo sharinaya ijtihaadu waa inuu mujtahidya ninka fatwoonaya waa inuu mujtahidya wahwa isaguna mujtahidkii ay ilmujtahidu an yacrifa waa inuu ka garanayo min aayi اlkitaab aayadaha kitaabka iyo aayada iyo sunanta waa inuu yaqaano iyo wlfiqhi fiqiga waa inuu yaqaano min furuucihi masaaishiisa ashawaaridi firdhisan ee ku faafsan abwaabta fiqiga iyo wa kulli maa lahu iyo wax kastooo u sugnaaday fiqiga oo min alqawaacidi qawaacida waa inuu yaqaanaa mac maa bihi min almadaahibi iyadoo lala qabo maca maa ay maca aladii kii iyadoo lala qabo bihi ku sugan fiqiga oo min almadaahibi madaahiba aqwaasha madaahibtana waa inuu yaqaanaa allatii madaahibtaasoo taqararat sugnaatay wa min khilaafin khilaafna waa inuu yaqaanaa khilaafkaasoo mubati la sugay shiikhu wuxuu tilmaamay mujtahidka shuruud baa laga doonaya aayadaha waa inuu yaqaano sunanta waa inuu yaqaano aayadaha iyo sunantana waa inuu ka yaqaanaa axkaamta aayaat laxkaam iyo xadiiulaxkaam baa inoo asala aayadaha axkaamta tilmaamaya iyo axaadiista axkaamta tilmaamaysa waa inuu yaqaanaa erayadooda inuu xifdiyaa ma hariba hari ah. laakiin waa inuu yaqaanaa baktiga in la cunaa shiikh ma xalaal baa mise waa xaaraan wuxuu odhanayaa waa xaaraan oo maxaa u daliila hadduu yidhaahdo xurimat calaykum almaytatu waddam de waa wax wanaagsan hadduu yidhaahdo suurat lmaa'ida aayad ku jirtay baa ilaahay ku xaaraantinimayey de waa kifaaya u yaqaanaa u yaqaanaa aqoonteedii waa haya fiqiga waa inuu yaqaanaa masaaishii fiqiga waa inuu yaqaanaa ma wada koobi karo laakiin waa inuu masaa'il badan yaqaanaa awaacidda fiqigu leeyahay waa inuu yaqaanaa furuucda la isku khilaafay ee madaahibtu isku khilaaftayna iyadana waa inuu cilmi u leeyah waa isla khilaafkii un madaahibtuu yaqaanaa khilaafkuu yaqaanaa waa isku mid laakiin khilaafku wuxuu u qaybsamaa laba waa khilaafka madaahibta ee macruufka khilaafkii taabiciinta khilaafkana waa inu wax ka yaqaana wanaxwi naxwi waa inuu yaqaana walusuuli usuulka waa inuu yaqaana naxwaha waa inuu wax ka yaqaana usuulka usuulu fiqiga waa inuu yaqaanaa maca cilmi ladab cilmiga suugaanta carbeedna waa inuu yaqaanaa wاlluati cilmiga luqada waa inuu yaqaanaa oo fiqu luqihi kelmadan imise macnay leedah maxaa loo isticmaalaa waa inuu yaqaanaa allatii luqadaasoo atad ka timi can ilcarab carab ka timi qadaran waa inuu qadar ka yaqaanaa bihi yastanbitu almasaa'ila qadarkaasoo masaa'il uu kula soo baxayo qadaran qadar waa inuu ka yaqaanaa yastanbitu uu kula soo baxayo bihi qadarka almasaa'ila masaa'il uu kula soo baxayo binafsihi naftiisa wuu soo baxayo isagoo aan cid u daba fadhiyin liman yakuunu saaila kii ahaaday mid wax weydiinayana waa inuu ula soo baxaa naftiisuu kula soo baxaya wuxuuna u soo saarayaa ciddii wax weydiinaysa ee dee xukumka uu sheegaya shiikhu halkaa wuxuu ku tilmaamayaa waxyaabahan la sheegaya waa inuu ka yaqaanaa intaynu uga baahanno naxwihii oo kale dee la dooni maaya inuu ina maalig dusha ka qabto ama alkaafiya shaafiya saddex kun oo bayd ka badan oo naxwo ah inuu dusha ka qabta la dooni maayo ama muawalaadka naxwaha ah inuu yaqaano laga dooni inta ka anfacaysa waxa weeye fiqiga iyo daliishadka iyo fahamka nusuusta ayuumbaa laga doonaya usuulkiibaa la mida luqadiibaa la mida iyo masaaisha la wax munaasiba waa ka yaqaana maa cilmihi iyadoo lala qabo atafsiira tafsiirka uu cilmi leeyahy fi laayaati aayaadka la fasiray wa fi lxadiii xadiikiina xaalat ruwaati ruwaadda axwaashooda inuu yaqaano waxaa kaloo loo baahan yahay cilmu tafsiirka inuu yaqaano aayadaha macnahooda waayo aayaddii xukumka lahayd haddii aanu macnaheedaba garanayn ma xukum buu kala soo baxaya kala soo bixi aayadihii kale maxay ku macneeyeen axaadiistu maxay ku macnaysa ilaa aayado waxaa jira aayada caddaynaya aayado axaadiis ay caddaynayso aayado saxaabadu ay caddeeyeen aayado macnahooda lagu ijmaacay cilmu tafsiirka waa inuu yaqaana xadiikana xadiidkan u baahan macnihiisana waa yaqaanaa xaalat aruwaati sanadku ma saxiix ba mise waa daciif ragga soo warinaya ma lagu kalsoon yahay mise laguma kalsoona waa inuu yaqaanaa markuu sugnaado macnihiisana sida tafsiirkaoo kale waa inuu yaqaana wmawdic alijmaci wاlkhilaafi facilmu hada اlqadri fiihi kaafi waxyaabaha laga doonaya waxaa ka mida wa mawdic alijmaaci meesha lagu ijmaacay waa inuu yaqaanaa wlkhilaafi wa mawdic alkhilaafi meesha la ysku khilaafayna waa inuu yaqaanaa facilmu hada اlqadri qadarkaa inuu cilmi u yeeshaa fiihi gudihiisa kaafi waa ku filan tahay yani cilmiyada la soo sheegay haddii uu la yimaado inuu mujtahid noqdo waa ugu filan tahay waxyaabaha laga doonaya waxaa ka mida ah mawdic alijmac baabkii waxaa la joogaa baab baa la joogaa masaaisha culimmadu isku waafaqeen marka weysada la joogo waa inuu yaqaano sababtu waa maxay dee in masale la ysku waafaqay aanu odhan waan ka ijtihaada kadibna ijmaaci aanu khilaafin waayo mar hadii ijmaac la helo ijtihaadkaagu saxma ijmaaca lagaa doonaya inaad daliishato sida aayad iyo haddii la hayo aadan u ijtihaadayn baa ijmaac haddii la hayana aan loo ijtihaadayn marka meelaha ijmaaca waa inuu yaqaanaa waa inuu aqoon u leeyahay mawdica alkhilaafkana waa inuu yaqaanaa mar hadduu dabdiyo meelaha ijmaaca meelaha khilaafkuna waa usoo baxaya horena taa waa kii sheegay madaahibtii iyo khilaafkii kulli khilaaf mubati waataynu soo maray وmin شhuruuط السائل المستفتي ألا يكون عاalما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا وmin شhuruuط السائل qofka caalimka wax weydiinaya shuruudiisa waxa ka mida وmin شhuruuط السائل saailka shuruudiisa waxa ka mida almustafti saailkaasoo mustafti ah yani alabu fatwa buu samaynaya asaail iyo almustafti waa isku macno wey almustafti ee jawaabta dalbaye anlaa yakuuna inaanu noqon mustaftigaasi ama saailkaasi caaliman caalim waa inaanu noqon kalmufti sida muftiga oo kale faxayu meeshii kaana uu ahaaday milahu waxa weeye kaana uu ahaaday mustaftigii milahu ay mila mujtahid mujtahidkoo kale mujtahidan mujtahiduu noqdo falaa yajuusu ma bannaana kownuhu inuu ahaado muqalidan muqalid inuu ahaada oo uu cid kala qallitaa ma bannaana masaladani waa maxay ilaahay wuxuu ihi fasaluu weydiiya ahla اdikri kuwa cilmiga u saaxiibka ah in kuntum laa taclamuun haddaydaan cilmi lahayn maxaa halkaa laga fahmaya haddii uu cilmi leeyahay fasaluu ma soo gelay ma ka wax weydiinaya waxa lagu xidhay inaanu cilmi lahayn hadduu caalim yahay looma ogolo marka nin caalima waxa weeye muqallid ma noqonay muqallid ma noqonay waxaa la doonayaa inuu ijtihaado xaaladaynuu ka soo reeb ya laba xaalood baynu ka soo reeba haye masaladii buu doonayaa inuu ka ijtihaado ijtihaadku wuxuu uga baahan yahay wakti wixiina way taaganta hadday taaganta hadday taaganta oo tusaale ahaan hilibgeel buu cuna hilibgeelii waysada ma jabinaya mise ma jabinayo wuxuu hayaa axaadiis lama jabinayo wuxuu kala hayaa axaadiis leh ma jabinayso labadaba u haya labadaa axaadii inuu kala saaro oo ama uu qaata axaadiista odhanaya waa laga weysaysanaya ama kuwa odhanaya laga weysaysan maayo waxay uga baahan tahay tacab iyo baadhitaan iyo dadaal iyo fakar bay uga baahantahay salaadii makhrib baa loo adibay raga qaar baa dee hilibgeel ku afura ya isagoo hilibgeel cunay ayaa salaaddii maqhrib loo aadimi masaladan inuu baadhaana saacaday uga baahanta saacadaha uu baadhayo masaladii uma kala cadda talo ma ka weysaysa mise kama weysayso muxuu samaynaya ma waxaa la sugayaa ijtihaadkiisa haddii la yidhaahdo ijtihaadkiisaa la sugayaa salaaddii maqhrib ku dhaafta way baxa wati uu ku ijtihaada mahay wuxuu odhanaya war shiikhii mishaadka joogay muxuu aaminsan yahay hilibgeela waa laga weysaysanaya ama dawba la hadlaya waa shiikh mid la mida hilibgeela ma laga weysaysanaya waa laga weysaysanaya horta taasuu kusii meel gaadhaya hadhowna ijtihaadkiisu wadanaya haddii wakhtigu cidhiidhi ku noqdo xaaladdii labaad inuu baadho dabeedna natiijo uu gaari waayo natiijo uu gaari waayo iyadana ciddii ka cilmi badan ayuu qalidanaya labada xaal farcun taqliduna qabulu qowli اlqaa'ili min hayri dikri xujati lisaa'ili taqliduna taqliidku wax la qalidanaye la qaadanaya qabuulu qowli اlqaa'ili kii hadlay hadalkiisa la aqbalo min hayri dikri xujatin iyadoo xujo aan loo sheegin lisaa'ili kii wax weydiinaya taqliid waxaa la yidhaahdaa kii wax la weydiiyey inuu jawaabo isagoo kii wax weydiiye aan daliil u sheegin shiikhiibuu u yimi shiikh waxaas xukunkiisu waa maxay waa xalaal buu daliillo uma sheegin uu ku xalaaleeyey taqliid baa la yidhahda markuu qaato wa qiila waxaa la yidhi bal qabuulunaa waa inaynu aqbalno maqaalahu shiikha hadalkiisa mac jahlina inagoo ka jaahila iyadoo jahligeenna lala qabo min ayna daka qaalahu halka uu ka yidhi halka uu ka yidhi iyo daliilka uu daliishaday inagoo aan ogayn inaynu aqbalno sidaana waa leey fafii qabuuli qowli aaha nabi maxamed qowlkiisa aqbalaadiisa almustafaa nabigii la doortay bilxukmi xukm waxa wey lagu aqbalayo taqliid lahu waa alidaad la qalidanayo bilaa khafa qarsoodi la'aan yani iyadoo aan qarsoonayn waxay leeyihiin nebi maxamed calayhi salaau wasalaam markuu leeyahay shaygaasi waa xalaal sababtuu u xalaaleeyey miyaynu ka sugayna dee laga sugi markuu idhaahdo shaygaasi waa xaaraan daliilkii uu ku xaaraantinimeeye ama sababtii ku xaaraantinimeeye laga sugi maayo markuu nebigu sheegaynu aqbalayna inagoo aan ka sugayn daliil soo sidaa ma wamaa ataakum arasuulu fakhuduuh xukun buu sheegay sidiisaa loo qaadanaya marka waxay leeyihiin waa taqliid nebigaa la qallidanaya nebiga ayaa la qallidanaya laakiin taa waxaa bushinaysa nebiga hadalkiisa laftiisa muxuu yahay daliil taqliidkuna waa qof hadalkiisa inaad qaadato daliilkiisa adoo aan aqoon nebi maxamedna warkiisa isagaaba daliila marka taqliid ma ah sida raajixaa taqliid noqon maayo fafii qabuuli qowli طaaha mustafa nebi maxamed qowlkiisa aqbalaadiisa bilxukmi la aqbalay taqliidun lahu waa qalidaad bilaa khafaa qarsoodi la'aan waqiila waxaa layidhi laa maya taqliid ma ah lianna maa qad qaalahu waxaa nebigu uu ku qowlay ee uu sheegay jamiicuhu dhammaantii bilwaxyi waxyi buu ku sugnaaday qad ataa lahu waxyiguna waa u yimi oo waxyi baa ku yimi qowlka labaad baana saxa oo odhanaya nebigu wuxuu sheegay sidiisaa loo qaadanaya oo daliil an yabdula waa inuu bixiyo alladii kii ijtahada dadaalay majhuudahu dadaal inuu bixiyo fii nayli mrin xukun gaadhitaankii xukumkaasoo qad qasada wuu qastiyey ijtihaad waxaa la ninkii mujtahidka ama fiqiga yaqaanay inuu dadaal bixiyo si uu xukun u gaadho oo uu helo waxaduhu xadkiisu an yabdula waa inuu bixiyo aladii ijtahad ay ilmujtahidu mujtahidku waa inuu bixiyo majhuudahu dadaalkiisa fii nayli mrin xukun gaaritaankii uu ku bixiyo qad qabsada uu qastiyey walyanqasim ha u qaybsamo ijtihaadkaasi ilaa sawaabin sawaab wa khaa iyo gaf wa qiila waxaa la yidhi fi lfuruuci furuucda xaggeeda yumnacu waxaa la diidaya alkhaa gafkaa la diidaya waxay yidhaahdeen ijtihaadku wuxuu u qaybsamaa awaab iyo kaa sawaab iyo khaa ayuu u qaybsamaa oo suuragal ma aha ninkii mujtahidka ahaa qowlkiisu inuu waxa weeye sawaab noqdo mujtahidkii kale khilaafayna qowlkiisu uu sawaab noqdo suuragal maaha midbaa sawaaba ama midbaa khaa mujtahidka qowlkiisuna wuxuu aqbalayaa inuu sawaab noqdo iyo inuu khaa noqdo waqiila waxaa la yidhi fi lfuruuci furuucda dhexdeed yumnacu waa la diidaya alkhaa gafka ayaa la diidaya oo taa macnaheedu waa maxay marka masaaisha furuucda laga hadlaya ijtihaadiga ah khaaaba ma jiro oo waa maxay kullu mujtahidin musiib kullu mujtahidin musiib mar hadday masaladu fiqi tahay ijtihaadi tahay mid kastoo oo fiqiga ku ijtihaaday in la yidhaahdo khaa buu ku dhacay mid waliba waa awaab mid waliba waa sawaab laakiin qiil buu ka cabira waa aciif wey tarjiixuna waa iman doona wa fii usuul اdiini caqiidada oo ah usuul اdiin diinta asalkeedii dalwajhu qowlkan isaga ah imtanaca waa diidmay waa qiilkii dambe id fiihi waxa ku sugan taswiibun sawaabku xukmin lagu sawaab xukminayo liarbaabi اlbidac kuwii bidcada u saaxiibka ahaa oo min annasaara gaaladii ka mida xayu meeshii kufran gaalnimo darteed alauu ilaahyada ay saddex ka dhigeen iyo wazaacimiina kuwii sheeganaya baa la mida annahum yaga lan yubcauu markay dhintaan inaan la soo saaray aw ama kuwii laa yarawna aan ictiqaadsanayn rabbahum laa yarawna aan ku arkay rabbahum rabbigood bilcayni cayn oo bimacnaa diidayay ilaahay in la arkay kada almajuusu majuustii baa la mida fi dica alaslayn labada asal ama labada ilaa sheeganayay shiikhu halkan wuxuu ku tilmaama markii la yidhi masaaisha fiqiga ah culimmada qaar baa waxay leeyihiin labadii iskhilaaf waxa weeye mid walba qowlkiisu waa sawaab ama mujtahidku maba khaldamayo wax kastoo ka soo baxaa waa sawaab ayuu wuxuu idhi qowlkaasi ku socon maayo baabka caqiidada waayo haddii la yidhaahdo caqiidada qofkii ku ijtihaaday waa sawaab dee waxay noqonaysaa qowlkii iyo cagsigiisoo gaalnimaa labadaba in la yidhaahdo waa sawaab oo la yidhaahdo caqiidadiibu ku ijtihaaday tusaalayaal buu shiikhuu tilmaamay marka taa waxay noqonaysaa almujtahidu fi اlusuuli yukhطiu wayusiib biitifaaq waa laysku waafaqsanya laakiin almujtahidu fi اlfuruuc qola waxay yidhaahdeen kulluhu musiib qolana waxay yidhaahdeen yukhطiu wayusiibshiku wuxuu tusaaleeyey ahlulbidaci ninkii aaminsanaa dadka muslimiinta in la gaalaysiiyo ee birta ka aslayay dee la odhan kari maayo waa ijtihaad oo sawaab buu ku taagaya lama odhan karo waa baail baa la odhanaya waa bidcoole waxaa la mida ah kiristaankii oo markay leeyihiin saddex ilaah baa jira dee waa gaalnimo waa gaalnimo waxaa la mida kuwii yidhi zacma aladiina kafaruu an la yubcauu haddaanu dhimanno nala soo saari maayo way ijtihaadeen la odhan maayo waa gaalo waxaa la mida kuwa odhanaya ilaahay la arki maayo maalinta qiyaama waxaa la mida majuusti odhanayay fi dicaai اlaslayn laba asal baa jira ilaahu اظulma wa ilaahu الnuur ilaahu اlkhayr wa ilaahu الshar qaswadayaasha iyo sharwadayaasha iyo daalimiinta kuwaana ilaah bay leeyihin ilaaha sharkay leeyihin dadka ahlulkhayrkaa iyo dadka wanaagsan iyo nuurka iyo wanaagguna ilaah gaara buu leeyihi laba ilaah bay adduunyadii u celiyeen waa gaalnimo waa gaalnimo wman asaaba fi lfuruuci yucطa ajrayni wajcal nisfahu man akhطa lima rawow can الnabiy اlhaadi fi daka min taqsiim اlijtihaadi shiikhu wuxuu ihi waman asaaba kii waafaqa fi lfuruuci masaa'isha fiqiga ah yucطaa waa la siinaya ajrayni laba ajar baa la siinaya wajcal yeel nisfahu nuskiina man akhطa kii gafay la siinaya yeel limaa rawow waa wixii ay soo wariyeen darteed can inabiyi ilhaadi nebigii wax xanuuninaya ay ka soo wariyeen wainaka latahdi ila siraati mustaqiim fii daaka masalada ay kaga soo wariyeen oo min taqsiim اlijtihaad ijtihaadka qaybintiisa ah shiikhu halkan wuxuu ku tilmaama masaa'ishii fiqiga ahayd waxa weeye ninka ku ijtihaada ninka musiibkaahina laba ajar buu leeyay ajar wuxuu ku helay inuu dadaalay ijtihaadkii ajarna wuxuu ku helay xaqii inuu waafaqay oo asiibay hadduu khaldamana nus buu leeyay oo dadaalkii uu dadaalay ayuu hal ajar ku leeyihi laakiin xaqii ma waafiqin ajar ku yeelan maayo waman asaaba kii haleela fi lfuruuci furuucda dhexdeeda muxuu haleelayaa sawaabkii xaqii buu waafaqay markuu ijtihaaday dabadeed yucطaa waxaa la siinayaa ajrayni laba ajar baa la siinaya wajcal sii nisfahu nuskiina sii man akhطa kii gafayna nusi oo bimacnaa labada nuskeedu waa imisa waa hal wey hal ajarsi maxaa u daliila waa xadiikii nabiga calayhi الsalaaة wasalaam إida xakma alxaakimu faاjtahada faaصaaba falahu أjraan wإida اjtahada faأkhطأa falahu أjr waaxid oo bukhaariya muslim isku waafaqeen lima rawow waa wixii ay soo wariyeen darteed can nabiyi ilhaadi nabigii wa xanuuninaya laga soo wariyey oo fii daaka masalada ku yimi oo min taqsiimi lijtihaadi ijtihaadka qaybintiisa ah sida la sheegay wa tama waa dhammaaday nadmu haadihi lmuqadima muqadimadan taxeed ama nadmigeedu waxa weeye ama gabaygeedu waa dhammaaday abyaatuhaa abyaadeedu fi lcaddi xagga tirsiga durun weeye muxkamatun waana abyaad la sugay wey wuxuu i shiikhu nadmigani waa dhammaaday abyaadiisuna waa daal oo loo geeyey ra loo geeyey radu waa laba boqol xisaabu ljamalka daalkuna waa afar maxay isku noqonayaan waa laba boqol iyo afar wey laba boqol afar wey maxaynu kitaabka ku haynaa iyo waxaad ka jartaa oo shiikhu sheegay inay ka kooban maxaa dheeraada ya toddobadaasi waa muqadimadii waa hordhaci kitaabka alxamdu lilaahi iyo cala lisaan shaafici waa muqadimadaas marka shiikha waa lagu yaro dhaliilo waxaa la yidhi horta muqadimada lafteeda sideeda baan u malaynaya muqadimada misay ahayd sideed bay ahayd muqadimadaa hadduu u jaro inay muqadimo tahay dee xaggan dambana laba bayd baa ku jira faalxamdu lilaahi calaa itmaamihi oo iyada lafteedu muqadimada lamida muqadimada la mida marka mulaaxadadaasaa ku sugan laakiin de isagu suu u dhiga aynu u dhigno waxaa suuragala ah in waxa weeye labadan baydee dambe dee uu dib ka keenay ayaa suuragala laakiin muhimaddu laba boqol iyo koob iyo toban bayt weeye xaqiiqadu nadmigana wuxuu hi waa laba boqol iyo afar bayt wey ثاني ربيع شهر وضع المصطفى في caami طاءin ثuma ضاءin ثuma فا xilliga la dhameeye waa xilligee ثاني ربيici شhهri شhهri وضع المصطفى wadci lmustafa nebi maxamed bishii la dhalay ee la dhigay waxa weeye labadeedii labadii rabiicu lwal fii caami ta ta'duna waa sagaal ayuu ka joogtaa uma daain da'da dhibicdalana waa sagaal boqol uma fa faduna waa sideean faduna waa siddeean oo macnuhu yahay waxa weeye sagaal boqol iyo sideean iyo sagaal sagaal iyo sagaal bishii rabiiculwal labadeedii wadci lmustafa yani waa bishii mawlidka rabiiculawal labadii rabiiculwal sagaal boqol sideean iyo sagaal hijriyadii ayaan dhammeeyey buuri shiikhu falamdu ma ha dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay calaa itmaamihi waxa weeye nadmigan dhammaystirankiisa ayaan ilaahay ku mahadinaya uma salaatullaahi ammaantii alle mac salaamihi badbaadintiisa iyadoo lala qabo cala nabi ay cala nabiyi nabiga korkiisa ha ahaato iyo wa aalihi aalkiisana ha ahaato iyo wa saxbihi asxaabtiisana ha ahaato iyo wa xisbihi kooxdiisa oo inaguna aynu ka midna iyo wa kulli muminin mid kastoo rumeeyey bihi nabi maxamed korkiisa ha wallahu aclam wsal اllah wslm cla nabiyina muxamed walihi wصaxbihi wslm